بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بيناه آيات الصدن إيشان سورة الرعد مرورا على ختامها إلى آيات الشنات سورة إبراهيم مثل الجنة جنة صفداد وحويه allatii jannadii wucida loo ballan qaaday almuttaquuna kuwa allahooda ka baqa tajrii way soconaysaa min taxtiha alanhaaru halkaa cidaabtiisu waxoogay wuu yar adag yahay tajriidaas haddii khabar laga dhigo marka taqdiir yar baa la soo gelinaya mathaluljannati janno sifadeed allatii jannadii wucida almuttaquuna loo ballan qaaday kuwa alle ka baqa tajrii way soconaysaa min taxtiha hoosteeda kala duwan ukuluhaa midhaheedu waxa la cunaa ukulku makuulkiia wey ukulahaa midhaheedu daaiman waa joogto wa diluhaa hooskeeduna kadaalika sidaa wey tilka jannadaasi cuqba aladiina kuwii cidhibtoodii fiicnayd weeye itaqow rabbigood ka baqay wa cuqba alkaafiriina gaalada cidhibtooda dambana annaar wey ayaddu waa cajiib qofka allahooda ka baqa dadka qur-aanka iyo sunnadii nabiga ku camal fala jannadoodu togag badan baa hoor socdaa layidhi togaasu jeexdin iyo faraq midna uma baahna balba qofku siduu doonay ugu imanayaan waa alanhaaru saarixa baa layidhi way iska socdaan midhaheedu wax dhammaan ma marka midho uu ka soo gooso kuwaa haddana meeshii ku yaalla oo ku soo noqonay wax dhin male wax kala dhin male hooskeeduna waa sida hoos qabow oo farxad leh oo lagu raaxaysan oon qabow lahayn qabow yacni dhaxan lahayn baan u jeedaa qolada muminiintii jannadaas helaya jannadaa u xeer dhigo maxaad ku heli ataqwa baad ku heli taqwada haddii gooni loo sheego imtiaalu awaamir wajnabunawaahi wey hadii taqwada gooni loo sheego hadii taqwo iyo daaca la isku darana taqwada waa xumaantood iska ilaaliso khayrka ood samayso wey marka taqwadii wataa masaluljannati janno midhaheed janno sifadeed allatii jannadii wucida lmuttaquuna kuwa allahooda ka baqan loo ballan qaaday jannatun janno weeye tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru waadiyaal baa socda kala duwan malab iyo caano iyo kuwa aynaan garanaynin oo dhan baa socda ukulahaa midhaheedu daa'imun joogta weyn oo hal midha ah markii meeshii laga soo goso mid kalaa ku yaala wa dilluhaa hooskeeduna kadaalik waa sidaa tilka jannada qiimahaa lihi cuqba ladiina kuwii cidhibtooda dambe wey waa meeshay ku dambaynayaana garo itaqow rabbigood ka baqay wacuqbal kaafiriina gaalada cidhibtooda daman annaar meeshaas ku dambaynaya waladiina kuwa aataynaahum aan siinay alkitaaba kutubta aan siinay yafraxuuna waxay ku farxiin bimaa kii unsila ileyka adiga nabiyullaahi maxamed oo laguu soo dejiyey wamin alaxzaabi kooxaha waxaa ka mid a man dad baa ka mida yunkuru inkiri bacdahu qur-aanka qaarka inkiri qul waxaa tidhaa inamaa umirtu aniga waxaa la amray an acbudallaaha caabudo walaa ushrika aana u shariig yeelin bihi alleh shayna aana u shariig yeelin ilayhi ilallaahi baan acduud dadka ugu baaqi wa ileyhi xaggiisu maabiin noqodkayguna ahday umuurteedoo dhan xagga allay u noqonaysa qolyaha ehlu kitaabka ah yahuudi iyo nasaare iyo kuwa ehlu kitaabka ah qayb fara badan baa qur-aanka ku farxi maxaa yeelay kutubtoodu waxay dhigaysa weyn waa waxay kutubtoodu qoraysay kutubtoodii runtii ay sheegayeen baa kitaabka ku soo baxaya iyo axadka loo dhiibay kitaabka way ku faraxsan yihiin cabdullaahi binu salaam baa ka mid ahaa iyo salmaanulfarisi iyo raggii ahlu kitaabka ahaaye hore laakiin kuwa qaarkood waxaa ka mid a qaar inkiri baa ka mid a oo qaar aan qayb ka mida inkiri baa jira qayb ka mida ina rumeeyaan baa suuragala qayb ka midana waa inkiro ma jiray leeyihiin marka anigu ama inkira ama ha inkirin waxaa tidhaabaa layidhi aniga waxaa la amray waa laba masalo inaan alla keligii caabudo oona alle u shariig yeelin dadkana khayrka ugu baaqo umuurtaydao dhan xagga allunbay u socotaa oon u celin wey marka ani waxba igama gelin wey adi waxba kaama gelin wey ciddii rumaysay ciddaan rumayna waxba kaama saarna xilka kaa saaran waxaa wey inaad dadka khayrka ugu yeedho waladiina kuwa aataynaahum aan alkitaaba kutubta aan waa jinsi ashaa jinsiyaa la yidhaah waxay ku farxi bimaa kii unzila ileyka lagugu soo dejiye oo qur ah oo wuxuu rumeeyey kutubtoodii hore haysteen yuu rumeeyey wamin alaxzaabi kooxaha waxaa ka mid a ah, man dad baa ka mid a ah yunkiru inkiri bacdahu qaarkii oo hadday qeyb rumeeyaanba ka soo qaado hadda mushrikiintoo kale sifatu ficil oo dhan way ogol yihiin khalqiga iyo risqiga iyo waxaa sifatu daatay beeninaya qul waxaa tidhaa umirtu ani waxaa amray keliya an acbud allaha inaan caabudo walaa ushrika aana la wadaajinin bihi alle cibaadada aana cidna la wadaajin anitali amre waa taa ilayhi xaggiisaan adcuu ugu baaqi dadka waileyhi xaggiisu macaabi noqodka kullu umuuri ila allah wey aniga allah baa imaamula wakadalika sidaa adiga lagugu soo dejiyey kutub kitaabka lagugu dejiye anzalnaahu u dejinay qur-aanka xukman xikmad xaaluu yahay cilmi carabiyan oo carabi ah walain ila marba bay nabiga iman tanaasul noo samee bay leeyihiin bacda maa jaaka intuu kuu yimid kadib min alcilmi cilmi qur-aanku kuu yimid kadib maalaka kuma sugnaanin min allahi alla xaggiisa min weliyin wax kuu kaalmeeya walaa waaqin wax ku ilaaliya sida rusushii hore kutubta lagugu soo dejiyey yan qur-aankan adig kugu soo dejinay baa lay waxa wey waa xukmi carabi ah haddana biluqati qowmihi baa loogu waxyoon jiray ilaa nabiylahi maxamed mooyaan nabiylahi maxamed luqatu qowmihi baa loo waxyooday laakin ursila ila alkaafa khalqigoo dhan baa loo diray haddaad raacdo kuwaasi tanaasulka noo samey ay kuleeyihiin adhiyahu mar anagana mar nala caabud bal kuwa iyaga nala arago aan meel dhex isugu nimaadno ha ka yeelin yaa kaa celin alleh haddaad ka yeesho hadda nabiga sidaa lagu leeyahay haddaad dadka ehlu hawaa ah oo ehlu baadilka aada raacdo ood la tashato ood la saaxiibto wax alla kaa celin ma jiro alla waxaa kaa celin daacadaada iyo camalkaaga wanaagsan wakadalika sidii ummadihii hore aan ugu waxyoonay ambiyadoodii yaan anzalnaahu qur-aanku usoo dejniyo xukman xugum xaaluu yahay carabiyan oo carabi nabi walba biluqati qowmi baa lagu soo dejiyey laakiin nabiyullahi maxamed ilaa kaafati alkhalqi yaa loo diray walayn itabacta haddaad raacdo awaahum say jecel yihiin bacdamaa jaaaka intuu kuu yimid kadib min alcilmi cilmi xaggii maa laka kuuma sugnaani min allaahi alle min weliyin wax kuu kalma walaa waaqi marka carabi baa lagu soo dejiyey luqada carabtu maka waxa weeye waa meesha adduunka barhsankiisa weyn nabiyulaahi maxamed malag kii ugu fadli badnaabaa loo soo dhiibay makaan kii ugu fadli soo dejiyey axadkii ugu fadli badnaana waa nabiyulahi maxamed wax lagu soo dejiyey luqatii ugu fiicneedna waa lagu soo dejiyey waa bartanka adduunka wey marka marka tarjumo la waayi maayo haddii jiinahoo kale lagu soo dejin lahaa adduunka yaa soo gaadhsiin lahaa nabiga kaafar midda kale carabi soo maaha nabiga soo laguma soo dejinay qof kasta oo tarjumada yaqaana inuu dadku la joogo u tarjumaa la rabaa qur-aanka xuruuftiisa lama tarjumi waa mamnuuc hadda xaaraan ma aha xaaraantu waa wax suuragal in marmar la isticmaalo waa mamnuuc in qur-aanka xuruuftiisa la tarjamo oo xuruufulatiin iyo waxaa xuruuftiisa laga dhigo alfaadiisa in la tarjumana waa mamnuuc oo meeshii lafdiga carabiga laga aqri lahaa lafdi soomaaliya bilmata laga aqriyo waa mamnuuc laakiin macnihiisa waa la tarjumaya oo xil baa ka saaran dadka tarjumaada yaqaana inay dadka u tarjumaan laakiin labaa shardi ah iyo carabiga waa inuu asraabtooda iyo uu aada u yaqaano isla markaana uu tafsiir sunni ah uu ka fasiro wey inuu isagu toos qur-aanka u aado tafsiir tafaasiirta waaweyn ee sunniga mid kamida waa inuu ka fasiro oo dhowr kitaab isha soo mariyo oo sidaa u fasiro waa ilayhi adcuu wa ilayhi macaad wakadalika anzalnaahu walaqad arsalnaa waan diray alla yidhi rusulan rusul min qablika adiga hortaa wajacalnaa waxaan u yeelay lahum iyaga aswaajan xaasas iyo wamaa kaana uma sugna lirasuulin rasuul uma sugna an yaatiya inuu la yimaado biaayatin mucjizad ilaa biidni illaah alla oo idni idankiisa u fasaxay mooye likulli ajalin muddo kasta kitaabun qoraal bay leedahay muddo kasta oo jir wax kastoo muddaysan qoraal baa jira qoran oon la dhaafinayn dhinacna loo dhaafinayn ayaddu waxay tilmaamaysay madaxay yidhaahdeen yahuudi iyo waxay yidhahdeen war ninkan maxamed haweenunbuuba ku hadduu nebi yahay dee hele uma kansha heleen haweenka inuu guursado uma kansha heleen markaasaa la yidhaha ambiyadii hore saunbay guursan jireen oo u dhali jireen hadda eh, nebi daa oo kale boqol haweenuu lahaa sulaymaan oo kale intaasoo haween intaasoo siriyo u lahaa marka waxa weeye qolo saxaaba waxay dhaheen nabiga haweenkiisii bay dhaheen nabiga bal daacadiisa nooga warrama wuu la yaraatay marka daacadoodii qaar waxay yidheen nabigoo inagoo kalema nihine nabigoo kalema nihine nin wuxuu yidhi weligay guursan maayo ninna wuxuu yidhi hilib cuni maayo nin wuxuu yidhi seexan maayo wuxuu waa soomi nabigaa loo sheegay wuxuu yidhi anigu waan soomaa waana afura waan seexdaa waana soo jeedaa hilibkana waan cunaa haweenkana waan guursadaa faman raqiba an sunnatii falaysa minibun sunnaday nabiga ninkii ka leexda marka waa naftaada waa inaad u raaxayso oo dadkaaga u raaxayso oo dadkaa lamid noqoto marka ceeb kuma aha nabigu inuu guursado caruur dhalo ambiyadii hore caadadeed ahay walaqad arsala waan diray rasulan rusul min qabli ka hortaa wajacalnaa lahum waxaan u yeelay aswaajan xaasas iyo waduriyatan caruur wamaa kaana uma sugna lirasuulin rasuul an yaatiya inuu la yimaado biaayatin mucjizad ilaa biidn ilahi ilaahay idankiisa maamulkiisa mooye haddii nebi mucjizad la weydiiyo ma keeni karo in ilaahay u sahlo ilaahay u keeno mooyaane likulli ajalin muddo kastaa waxaa usugnaaday kitaabo manaa waxa wey maktuub muddo kasta oo alla wax ku mudeeye way qoran tahay ma dhaafayso qiyaamadu muddadeediibay ku socon qofka cimrigiisu muddadiibu ku socon roobku markuu di muddadii alla ugu talagalay ku socon yamxullaahu alla wuu tirtiraa maa yashaau wuxuu doono wayusbitu wuu sugaa wuxuu doono wacindahu agtiisana waxaa ah umulkitaab kitaabka asalkiisa waxaan all waxaan qoranoo dhan meesha laga keenay waa kitaabka asalkiisa iyo waa loox marka aayaddan culimadu waxoogay way ku yarjah wareereen ilaa ila ilaahay waxaa la yidhi wuxuu xukumo wuu ogyahay marka isbedel dambe ma marka meesha waxaa laleeyahay ilaahay risqiga iyo cumriga iyo waxaasoo dhan ruuxa intuu u qoro risqi hadduu doono ka yarayn kara inuu ka yarayna hade wuu ogyahayba haduu doono cimrigiisa intuu cimri dheer u qoro yaa cimri gaaban sidaasoo kale waa kii nabigu lahaa riximkoo la xidhiiriyo iyo daacada iyo ducadu cimriga way dheereeya cabdullaahi binu cabaas baa marka si cajiiba yidhiyo bilmatal qofkan cimrigiisa marka la dheereeyo cimri dheer baa markuu daacaysto oo alla caabudo oo riximka xidhiiriyo barzakha intuu ku noolaan lahaa barzakha uu tegi doono markuu dhinto yaa qeyb loogu soo dari adduunka barzakha intuu ku noolaan lahaa yaa qeyb loogu soo dari haddii ruuxa cimrigiisa la gaabinayana barzakii baa loogu dari cimrigii adduunka uu joogi lahaa yaa barzakha loogu dari cabdullahi bin cabaas baa saayir adu macnaha waxaa wey ilaahay wuxuu doonu bedeli karaa wuxuu doonana u siin karaa risqigu badin karaa uu yarayn karaa cimrigu dheerayn karaa roobku keeni kara goortuu doono siduu doono ilahay maama markiisa ukhaas allah wuxuu leeyahay yabxullaahu alla wuu tirtiraa maa yashaa wuxuu wuxuu doon intuu xukumo hadana tirtira hadduu doonana wuu ziyaadiyaa wacindahu agtiisa waxaa umulkitaabi kitaabka aan tabdiil lahayn asalkiisii umulkitaab waa aslkitaab waxa wey wax alla wixii qoran oo dhan asal bay leeyihin loox maxfuudkay ku qoran yihiin waymaa nuriyanaka nabiyullaahi maxamed haddaan ku tusinno bacda aladii kii qaarkii naciduhum anu yahono ciqaaba kuwan kaa soo ciqaabtii aan u ballan qaaday qayb ka mid a ah haddaad goobjoog ka ahaato awna aan ku oofsanno intaanan ciqaabin fa inamaa dushaada waxaa ah, albalaaqu gaadhsiin calaynaa dusheedanaan xisaabu ah. nabiga waxaa lagu yidhi dadkan cadowgee kaa soo horjeeda adoo goobjooga haddii la ciqaabo aada ka hor dhimataba oon la ciqaabin adiga xilkaama saara ma aadan gabadfalin wey hawshaadii waad gudatay wey waxba adiga in la ciqaabiyo inaan la ciqaabin xilkaama saara wey adigu hawshaada waad gudatay calayka albalaaq wa calaya alxisaab adiga gaadhsiin baa lagaa doonay allahna xisaabtami inaguna inaana dhexnaa laynaga rabaa cala arasuuli albalaaq wa calayna aaaca wa cala allaahi alxisaab waa sida xaalad intaasa uqaybsanta waimaa nuriyanaka haddaan ku tusinno bacdo aladii kii qaarkii naciduhum aan u yabohno oo ciqaab ah haddaad goobjoog ka ahaad ow natawafayanaka aan ku oofsanno intaan la ciqaabin falaa malaama calayka wax dagaali kuma saarna wax dhibaati kuma saarna fa inamaa caleyka dushaada waxaa ah albalaaqu gaadhsiin wa calaynaa dushayadana alxisaab nabiga gaadhsiinta de waa sidii la rabay buu ugaadhsiiye allah uu markhaati gashan jiray maydin sheegay waadna gaadhsiisay iyadoo taama diintoo taama ina soo gaadhsiiyey yaa jirta inagana sidaasoo kalea laynaga rabaa inaan dadka gaadhsiinaa laynaga rabaa arduxabash baan hadda joognaa nabigoo joogay diintu soo gaadhay saxaabadii dhowr sideetanka kusoo hijrootay arduxabash bay soo gaadhay xeebta zaylaciyana waayaha hore yay soo gashay waay marka inaguna e, waxaa laynaga rabaa inaga intaynan masjidka joogtaa dadka aan masjidka imanin inaan wax gaadhsiinaa laynaga rabaa waqad makara ladiina kuwii way khiyaano sameeyeen oo min qablihim kuwan adig kula joogo awalam yarow miyaanay arag annaa anagu na'ti larda ardada inaan kaga imanayno naqusuhaa anagoo nuqsaaminayna min adraafiha hareeraheeda waan kaga imanayna macnaheedu waxa weeye ciqaabtan dhulkiibaan dhinaca kaga imanayna soo yaraynaya qudrada allah xaggaa kaga imanaysa oo soo yaraynaysa awalam yarow ma waanay arag annaa anagu na'ti larda dhulka kaga imanayno naqusuhaa anagoo yaraynayna min adraafiha hareeraha kasoo yaraynayna wallaahu allena yaxkumu wuu xukumaa laa mucaqiba wax ka daba shaqeeyaa ma jir lixukmi ambiil ka qaadan kara wahuwa allana sariicu lxisaab xisaabtiisu kay deg deg tahay wey oo gaalada markuu la xisaabtamayo si deg deg u ciqaabtii ugu rid muminiinta markuu la xisaabtamay si deg deg u khayrka u siin dhulkaa nuqsaamintiisa culimmadu waxay ku fasireen gaaladii meeshay joogtaa bilmatal nabilah maxamed makiya madiinihi dhulkaasu jooga marba marka ka dambaysa oo islaamkii baa sii qabsanaya dhulkii dhulkii gaaladu joogan baa soo yaraanaya hareer walba islaamkii baa ka mara soo qabsanaya shan sano gudahood yaa jaziiratulcarab shirkigii laga dhameeyey kaasaa futuuxaadkii ilaa ardu china meel walba la gaadhsiiyey diinta islaamka wey marka waan soo yaraynaynaa culimmadu inta badan waxay leeyihiin waan soo yaraynayna waxa wey islaamkaa qabsanayo marba meel qabsanayo marba meel qabsanaya culimada qaar baa yidhi badahaa soo kordhaya oo badaa soo durkaysa oo bariga kusoo durkaysa taas aada macquul uma aha badaa soo durkaysa waa la arki lahaa allah wuxuu leeyahay awalam yarow miyaanay arag anna anagu naatil arda dhulka inaan kaga nimid dhinac walba inaan dhulka u nimid nanqusuha anagoo yaraynayna min adraafa hareeraha kasoo yaraynayna oo islaamku kusii baahayo wallaahu allana yaxkumu isagaa xukumo xukunka guud isagaa iska leh laa mucaqiba wax ka daba shaqeeyo ka daba tagaana ma jiro lixukmi xukmige hadda haddaynu inagu xukum xukunno waa lagaa daba shaqeyno ambiil baa lagaa qaadano waa lagula murno alla xukunkiisa cid ka daba shaqeyn kartaa ma jiro sidaa unbuu ku soconaya wahuwa alla sariicu xisaabi xisaabtiisu kay degdeg tahay wey akhariya adduunba xisaabta adduunku way dhacda qofku hadduu dambiile yahay adduunkaa lagu ciqaabi waa xisaab wey hadduu yahay adduunkaa loogu rax waa xisaab wey waqad makara way khayaano sameeyeen aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horeeyey falilaahi alla waxaa usugan almakru makri jamiican allah baa maamulay ka dhiganta allah makri oo dhan haddii dadku makri wada sameeyaan makriga allah baa maamula oo ka abaalmarinaya wey khiyaano qof kastoo khiyaano sameeyey khiyaanadiisa allah baa maamulo ama u hiirgelin ama ka baabi'in wey allah baa makriga xukuma waqad makara aladiina kuwii way khiyaano sameeyeen min qablihim kuwan ka horreeyey nabiyullaahi maxamed kuwan la jooga falilaahi alla waxaa almakru makri oo dhan jamiican dhammaan oo isagaa xukuma u talin yaclamu wuxuu og yahay alle maa tagsibu waxay shaqeen kullu nafsin naf kulligeed wasayaclamu lkufaar gaaladu way ogaan doonaan liman axad cuqba daari daarta cilibteeda wanaagsan u sugnaata naf kasta waxay camal fasha allabaa allah baa ka abaalmarin wa bal naftaada u fiirso intaan ufiirso balaayiin ma koobi kara wixii xawayaan oo dhan xawayaan oo dhan allah baa ogo ka warqaba waxaa tusaale keli ah risqiga wax walba risqi loo qoray marka ilahay wax walba uu ogyahay wey yaclamu alla wuxuu ogyahay maa waxay shaqayso kullu nafsin naf kulligeed wasayaclamu lkufaar gaaladu way ogaan doonaan liman axad cuqba daarta ciribteeda wanaagsan u waa hanjabaad wey loo hanjabayo wey wayaquulu yaquulu ladiina kuwa waxay dhihi kafaruu lasta mursala nabiy maxamed rasuulba ma tiid qul waxaa tidhaa kafaa bilaahi allah baa ku filan shahiidan markhaati ahaan baynii wa baynakum aniyo idinka dhexdooda allah baa markhaati inoogu filan oo inaan rasuulahay og iyo waman dad cindow agtiisa cilmulkitaab yahay intay yimaadeen bayna warniyo rasuulba matihido waa kanu waxbaad cuni oo suuqaad mari oo waxbaad guursano waa ku sida war rasuulba matihid bayna ilahay baa ina kala saari bu allah aniga markhaati iya inaan rasuulahay iyo dadkii ehlu kitaabka kutubtii hore cilmigoodii laba gabad markhaati kaceen dhan sabankii nabigu dhalan doono caamulfiil sinaarag oo dhan iyo taariikhyahan oo dhan iyo faaliyo oo dhan iyo aqoonyahan oo dhan waxay isku raaceen nabigii la sugayey ee maxamed la dhihi jiray inuu dhalanayo caamulfiil buu nabigu dhashay markii abre baroodigiisii dayran abaabiila lagu kiciyey sanadkaasuu dhashay waan arkay buuhi nabigu maroodiga lafihiisi meel kamida waan arkay buudhi nabigu caleyhi salaatu wasalaam nin baa layidhi adiga nabigu midkinee weyno isagaa iga weyn buui anaase ka hor dhashay buui ninkaasaa maroodiga qubkiisii nabiga tusiyey wa marka lasta mursalan allah baa u markhaati subxaana wa tacaala wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu gaaloobay lasta matihid maxamedo mursalan kula soo dirayba matihid qul waxaad ku tidhaa kafaa bilaah allah baa ku filan bilaahiga waa faacilu kafaa shahiidan markhaati ahaan bayni wa baynakum aniga idinka dhexdooda oo mucjizaad buu alla siiyey nabiga wuxuu ugu markhaati furay mucjizaad buu siiyey oo waxyigiiba hadaiyo toona ku socda iyo waman dad baa markhaati ku filan cindahu agtiisa cilmulkitaabi kutubta hore cilmigooda yahuudiina wixii cilmi hore yaqiinay wayogiin rasuul yahuuddu si aaday u ogaayeen yahuudi madiine uu nabigu ugu yimid waxay dhan dee annagu inuu qoreysh ka dhalan maanaa tartiibta qur-aanka kariim aayadeeduna waa konton iyo laba magaca ibraahim suuradaha magacooda culimadu waxay u badan yihiin nabigaa u bixiyey suuratu ibraahim suuratu nuux suuratu huud suuratu yuusuf suuratu lbaqara suuratu baqara hadda waxaa la dhihi karaa ma suurad ma lobaal ila waa idaafe suuratu lbaqarati loda waxa weeye suuradeed sidaa looma jeedo mulaabasaa la yidhahda asuuratu alatii yudkaru fiiha lbaqara wey ee suuradii baqaradu lahayd maaha marka suuratu ibraahim waka suuradduna waa makiya min asuwar almakiya sideed iyo labaatan suuradood baa la yidhaahdaa inkastoo qaar khilaaf ku jiro waa madani makiguna waxaa weeye intuu nabigu una hijroonin meel kastaba ha jooge intuu una hijroonin wixii soo degay baa makiya la intii uu hijrooday wixii soo degayna madani baa la yidhaha meel kastaba ha joog makaba xataa hadduu doon ha joog inaa fataxnaa laka fataxan mubiina markay soo degtay markii xudaybiye kasii dhaqaaqaya bay ahayd bismi illaahi araxmaan araxiim aliflaamra waxaan awalba dhihi jirnay unbaan dhahayna ilaahay baa macnihiisa garan tafsiir uma hayna qolyaa waxay waa asmaa alle laakiin iska dhaaf waxaa taa tafsiir looma hayn laakiin laba qodob bay ku fiican tahayo xaraf qur-aanka qofkii aqriya lahu cashru xasanaat buu nabigu yidhi walaa aquulu aliflaamim xaraf laakiin alifun xaraf walaamun xaraf mimun xaraf xagga ajriga waa sida xagga kalena waa kaan sheegnayo carab baa lagu caraynayaayo kitaabkan aad diidantihiina nebi maxamed lagu soo dejiyey xuruuftan aad taqaanaan buu ka dhisan yahay carisagoo kale keena wey haadaa kani kitaabun kitaab weeye anzalnaahu aan dejinay ileyka xaggaaga nabiyulaahi maxamedow litukhrija naasa dadka inaad ka saarto min adulumaati mugdiyaalka shirkiga iyo shakiga iyo jahliga ila nuuri nuuriliimaan u bidn rabbihim rabbigood idankiisa ilaahay baa waafajinaya ka dhigan tahay rabbihim adugu markaad wax u sheegto ilaahay baa waafajin xaqa amaan waafajinayn biidn rabbihim ilaa siraadin jid aada u saarto ilaa siraadi lcasiizi allah casiiza jidkiisii alxamiid oo mahadsanaa ila nuurida yaa taa laaska laga bedelaya nuur baad u saari jidkii allaad u saari way ciraabtu waa marka alla wuxuu leeyahy kitaabkan waxaa lagugu soo dejiyey xikmadda ku jirtaa waxaa weeye inaad dadka dulmiga iyo shirkiga iyo jahliga iyo shakiga ka saarto oo nuuruliimaan u saarto qofku markuu muumin yahay iimaan ka qaato wax shaki kuma jiro khayr buu qabaayo ma walba haarsanaba ilaahay saasuu rajaynaya kaynaya midda kale inta eh, waxa baadilka waa la jamciyaa dhulumaad iyo wax lamida ah. iimaanku waa mid kaliya marka isagu jamac male iimaanku waa hal kaliya التصديق بالقلب waliqraaru bilisaan walcamalu biljawaari qolada muctasiladu waxay leeyihiin iimaanku waa tasdiiq bilqalbi ee camalku iimaanka ka mid maaha bay leeyihin bukhaari wuu baabaysanaya kitaabun haadaa kitaabun kitaab wey anzalnaahu aan dejinay ileyka xaggaaga litukhrija annaasa dadka inaad ka saarto min adulumaati mugdiyaalka ila nuuri nuuruliimaan u saarto biidin rabbihim rabbigood idankiisa yani ilahay baa waafajin bay ka dhigan tahay ilaa siraadi lcasiizi allah casiiza jidkiisa aada u saarto alihi alxamiidi ee mahadsanaa allahi alla jidkiisa aada u saarto alladii alihi lahu u sugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan maa fi lardi ardada waxa ku sugan weylun hoog waweylun hoog baa u sugnaaday lilkaafiriina gaalada hooggaaso min cadaabin cadaaba shadiidin daran ciraabta allaahida qiraa'ooyinka qaarkood waxa weeye allah allaahu alle bay markaa noqon mubtadu noqon allaahu alle alladii allah weeye buu noqon haddii qiraadaa la aqriyo qiraa'adan inoo taalla alxamiididaa yaa laga bedeli oo sifadii oo ismigii laga bedelay bay noqon sifadii xagga hore martay ismigii mawsuufka ahna xagga dambeu maray marka bedelun baa la ciraabi karaa ciraab kale u garan mayno allah alla jidkiisa aada u saarto alladii allah lahu sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lardi ardada waxa ku sugan allaha samadii ardada leh jidkiisibaa yaa nabiga u saar layidhi dadko jidkaa ku rid dadka weylin hoog baa u sugnaaday lilkaafiriina gaalada hooggaasoo min cadaabin cadaaba shadiidan oo daran alladiina kuwa yastaxibuuna jeclaada alxayaata adunyaa noloshaan dhow cala alaakhirati aakhira ka jeclaada wayasuduuna wayasuduuna ka horjoogsada dadka can sabiililaahi wayabquunahaa wadada xaqa ciwajan qalooc la raba ulaaika kuwaasi fii dalaalin baadiba kusugan yihin biciidin oo fog icraabta markii wuxuu dhigay ciwajan waqaf buu ka dhigay ciwajan waqaf buu ka dhigay marka haddaynu waqafkaa tixgelino alladiinadu waxay sifa u noqon lilkaafiriinaday sifa u noqon haddaynu waqafkaa tixgelino haddaan waqafkaa iska daynana khabarku ka aladiina kuweeye gaaladu taxibuuna jeclaaday alxayaata adunyaa noloshaan gaaban cala alaakhirati aakhira ka jeclaaday oo ka doortay wayasuduuna ka hor joogsaday dadka can sabiililaahi ilaahay wadadiisa wayabquunahaa la dalbay wadadii la doonay ciwajan qalooc adduunyada jacaylkeedu dhib ma leh adduunyadu waa dabiici in la jeclaado qofku nolol iyo wuxuu jecel yahay kuwa adduunyada jeclaaday ee aakhire ka tegay waxaa looga jeedaa kuwa aakhire ugo-ay baa loo jeeda kuwa adduunyada ugo-ay iyo kuwa aakhire ugo-ay bay kala noqonaya kuwa marka aakhire ugo-ay reero aakhire ahe aakhire u shaqaysanaya adduunka inay tabcadaan baa la rabaa oo shaqaystaan oo haystaan si ay alle ugu gaadhaan wadadiisii baa la rabaa ee macnuhu ma aha adduunyaba lama jeclaan kara macnuhu maaha waxa weeye kuwa adduunyada keliya doortay ee aakhire ka tegay baa loo jeeda wamaa arsalnaa ma anaan dirin min rasuulin rasuul ilaa on diraysa bilisaani qowmihi qowmkiisa luqadiisii baan ku diray liyubayina inuu cadeeyo lahum iyaga fayudilu laahu alla wuu lumin markaa man yashaau qofkuu doono oo waxyigaa loo keenay aqbali maayo haddii alla wuxuu hanuuni man yashaau qofkuu doono wahuwa allana alcasiizu ka qaaliba weeye alxakiim falsa rasuul kasta oo la diro biluqati qowmihi baa lagu diray taas wax ugu sheegi karay nabiylaahi maxamed markii maka laga diray carabtu way iska fahamsanayn in loo laqbeeyo oo loo sharxo uma baahnayn markuu nabigu wuxuu sheegay way garanayeen way iska garanayeen saxaabadu hadda tafsiir fara badanoo nabigu si toosa uu aayad u fasiray si toosa ma badna maxaa yeele way iska yaqiineen saxaabadu waxay dhaheen qur-aanka qiraa'adiisa nabigaan ka qaadanay macnihiisana nabigaan ka qaadanay ku camalfalkiisana nabigaan ka qaadanay dhaheen saxaabadu marka qoladaa luqadooda markii loogu sheekeeyo way iska fahmayaan waxba male laakiin nebi maxamed de intaa wuxuu yahay ifisaaladiisu waa caamo tarjume iyo dad meelo kala geeyaa loo baahan yahay wey hadduuna qur-aanku carabi ahayna sidan lainooguma fasirin macnihiisa sidan looma fahmeen hadduuna qur-aanku carabi ahayn oo luqo kale nabiga lagu soo dejiyo lama fahmeen ee nabigu si luqadii u fahamsanaa markuu dadka ugu sheegay taasaa lasii waxaynaya wamaa arsalnaa ma anaan dirin min rasuulin rasuul ma anaan dirin ilaa bilisaani qowmi qowmkii luqadiisa mooyaane liyubayina si uu ugu cadeeyo lahum iyaga fayudil llaahu alla wuxuu lumiyaa man yashaau qofkuu doono oo waxyigaasi anfacaynin shaydaan baa raaci wey man yacsi can dikri raxmaan nuqayid lahu shayan qofkii qur-aanka ka taga shaydaanubaa ku darma whaddii alla wuu hanuuniyaa man yashaau qofkuu doono wahuwa allana alcasiizu ka qaalibo alxakiima oo falsa inagu soomaali maxal waxyigii baynu ku dhownahay badan yarun baa inaga xigta maxal waxyigii diintu markii horreysay baynu soo gaadhay luqadeenna iyo luqada carabtuna waa isku makraj waa isku xuruuf wey luqadeenna luqadeenna waxaan ku jirin keliya za iyo xuruufta carabka lasoo bixiyo yaan ku jirin sa iyo da iyo daal iyo za intaa keliyaan ku jirin xuruufteenna kale iyo xuruufta carabtu waa isku makraj mida kale af soomaaliga baadhis weyn baa ku waagii hore waxaan xukumay boqolkii toddobaatan baa carabi ka soo jeeda yaan xukumay berigii dambe waan soo gaabiye boqolkii konton carabi ka soo jeedaan af soomaaliga af carabigiina soo gaadhay afkii diintu keentay ma bedel kaas xaaraam xalaal salaad soon afkii ganacsigu inoo keenay waa afkii inugu badan baaci mushtari iyo dabaax iyo rakaab iyo waxaasoo dhan af soomaaliga rasmiga carabi midhan baa kamida hadda sanka oo kale sanku waa carabi wey min xamain masnuunin uraya ishoo kale waa carabi waa iftiin qadaadku waa carabi waa qadaal yani wax saasaan beri ku sameeyey marka inagu waxaa nasiibkeennu luqadeenna soomaaliga iyo luqada carabigay la xuruf tahay wy inagu waa fiicannahay alxamdulilah hadda dadkan inala dariska ah waxay aqrihi waad la yaabay markay ha oo dhan waxaa wey ma kuu muuse muuse biaayaatina aayadaha iyagii baan la diray oo maxaan idhi aan ikhrij ka saar qowma tolkaa min adulmaati mugdiga ka saar ila nuuri nuurka ku saar wadakirhum kuwaani biayaamillaahi ilaahay dhacdooyinkiisii ilaahay maalmihiisii waxay carabtu maalmo u taqaanaa dhacdooyinka maalmihii nicmada iyo maalmihii colaada iyo maalmihii ayaamay u yaqaanin wixii dhacdooyin oo dhan ba ayaama u yaqaanin marka nebi muuse waxaa la amray sidii nebi maxamed loo amray dulmaadka dadka ka saar oo nuurka u saar oo waxaad ku waarisaa maalmihii soo maray tolkaas soo maray fircoon bay addoonnimo ugu jireen oo allah baa ka xoreeyey badii bay ka soo tallaabeen dhulkoodii hooyey ku soo noqdeen tiihii waa kii loo kaalmeeye malabka iyo wax walba la siiyey maalmaha ku waaniyo ilaahay sidaa idiin galay ee saa idiin yeelay war ilaaha raaca ku dhabaa lagu leeyahay walaqad arsalnaa waan diray muusa muuse biaayaatina aayadaha iyagii baa la diray mucjizaad fara badan nabi muuse aayadihiisa waad garan maxaanu ku nidha an akhrij ey weye antaasu bucnaa ey weye akhrij ka saar qowmaka qowmkaa min adulmaati mugdiyaalka ka saar oo jahliga iyo shakiga iyo gaalnimada iyo shirkiga ka saar ila nuuri nuuruliimaan u saar wadakirhum ku waaniyo xusuusi biayaamillaahi ilaahi maalmihiisii ay soo mareen dhacdooyinkaay soo mareen ina fii daalika waanintaa waxaa ku sugan iyo diriddaa la diray muuse la aayaatin aayado mucjizaad likulli sabaarin ku sabir badan kulligii shakuurin shukr sabaar iyo shukri way isqaabilaan sabaarku waa dhibaatadu markay jirto qofka sabra khayrku markuu jirana shukriya qofka unbaa wax fahmi qofka noocaas heerkaa gaadh unbaa wax fahmiye dadkao dhani wax ma fahmayaan dad waxaa jira markay dhibku dhaco safsafanoo dhihi aniga ilaahay waxbaba igu falmahayan dad waxaa jira markii khayr ka helo ibri qofka sabaarkaa ah markii dhib ku jiro shakuurkaa ah markii khayr ku jiro kaa unbaa wax fahmi baa laleeyahay ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan laayaatin mucjizaat iyo iyo cilmi likulli sabaarin ku sabir badan kulligii shakuurin oo shukriya